dhaqamada wanaagsan siduu ugu dadaalaa an jacala wuxuu gudagalay yufakiru inuu ku fakero walxaal huwa nabigu calaa firaashilmowti gogoshii geerida uu ku sugan yahay gogoshii uu nabiga ilaahay ku oofsaday sala allahu calayh wasalam dhaqanka wanaagsan ayuu ka fakarayey inuu ummaddiisa u dardaarmo mana halmaamin xataa xaaladdaas xataa xaaladaas oo sakaratu mowdka uu ku sugnaa ma halmaamin bal kelimaddii ugu dembayday oo ilaahay ku oobsaday dhaqanka wanaagsan iyo salaada labadaasay aheyd an jacala inuu gudagala yufakiru inuu ku fakara walxaal huwa nabigu calaa firaashilmowti gogashii geerida uu ku sugan yahay filkhadami inuu ku fakero filkhadami dadka qaadumiinta adducafaa'i ee tabarta daran dadka qaadumiintaa ama shaqaalaha ah ee tabarta yar waa likhashyati nabiga cabsida uu ka cabsaday min an tuhdara in la buriyo xuquuquhum xuquuqdooda in la buriyo oo la dayaco oo yuqfala ama la halmaamo can saddi khallatihim baahidooda in la daboolo wuxuu aad uga cabsaday in xuquuqdooda haduf laga dhigo oo waxa weeyaan xuquuqdoodii la dayaco ama baahidooda wax ka qabashadii laga qaba lahaa la halmaamo likhashyati nabiga ka baqid uu ka baqayuu uga fakarayay min an tuhdara in la buriyo xuquuquhum xuquuqdooda oo yuqfala ama la halmaamo can sadi khallatihim baahidooda in la daboolo wa jacala nabigu wuxuu yeelay daalika xuquuqdaas qaadumiinta min caamati wasiyatihi dardaarankiisii guud mid ka mid ah wa jacala nabigu wuxuu yeelay daalika xuquuqdaas oo dadka qaadumiinta ah min caamati wasiyatihi nabiga dardaarankiisii guud mid ka mid ah sala allahu calayhi wasalam li'annahum dadka qaadumiinta qowmun waa qowm qomko laa yuxsinuuna liannahum dadka qaadimiinta qowmun waa qoom qoomko laa yuxsinuuna aan hagaajin karin adtacbiira inay cabbiraan can xaajatin baahidooda waa dad aan xataa toos u cabbiri karin baahidooda liannahum dadka qaadimiinta qowmun waa dad qoomko laa yuxsinuuna aan wanaajin karin adtacbiira inay cabbiraan can xaajatin baahidooda waqad yamuutu inuu dhintaa la arkay axadun mid ka mida walxaal xaajatu baahidiisii fii sadrii xabadkiisa ay ku sugan tahay asagoo ay qalbiga uga jirto oon weli sheegin inuu dhinto ayaa la arkaa dadkaas qaadumiinta ah waqad yamuutu inuu dhinto ayaa la arkay axaduhum mid ka mida walxaal xaajatu baahidiisii fii sadri qalbigiisa ay ku jirto fa can anas ibni maalik waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala anas wuxuu yidhi kaanad waxay ahayd caamatu wasiyati rasuulillaah rasuulka ilaahay dardaarankiisii dhammaanteed waxay ahayd sala allahu calayh wasalam xiina waqtigiina uu dardaarmayey xadaratu ay u timid alwafaatu geerida walxaalna uu dardaarmayey huwa asagu yuqarqiru uu dhuun yeerinaa binafsi nafsadiisii waxay ahayd dardaarankaasu asalaata salaada ilaaliya asalaata salaada ilaaliya iyo wamaa wixii malakad ay milkiday aymaanukum midigyaalkiinna oo addoommadiyaa ka mid ah ee ugu horreeyey xoolihiiyaa ka mid ah dad badan waxay xoolaha intay nacfiga leeyihiin waa iskaga shaqaysanayaan addoommada waa ku shaqaysanayaan hadduu baahdo quudi mayaan hadduu bukado dawaymayaan waa iska dayacayaan qaar badan siday dameeraha iyo hadda yeelaanoo intuu xoog leeya waa iska raranaa mar alla markuu xoog xoogyaro ka dareemo xarigga kala baxaa dawayma cuntasima laamigu soo istaaga marka isagiioo jiraan oo cid daryeelayda aan la arag marka dambena halkaasuu iskaga dhintaa markuu suu laamiga u taagayaan gaari ku jiira ama uu meesha iskaga nafbaxaa waana dulmi waa waxa nabigu ka digayay sala allahu calayh wasalam waxaa gacantaadu milkiday ama addoomma ha ahaadeen ama xoola ha ahaadeen ma bannaana inaad adugu markaad nacfi ka weydo ad xarigga kala baxda sax ma waa qalad adigaa ilaahay mas-uul kaaga dhigay waa inaad dar yeesho oo daweydo oo quudido oo aad ka fakarto in amaamolahi wax lagaa weydiina dardaarankii nabiga ugu dembeeyena uu ahaa sala allahu calayh wasalam kaanat waxay ahayd caamatu wasiyati rasuulilaahi rasuulka ilaahi sal اllahu calayh wasalama dardaarankiisii dhammaan waxay ahayd xiina waqtigii xadaratulwafaatu geeridu u timid walxaalna uu dardaarmayay huwa nabiga yuqarqiru uu dhuu yeerinayay binafsihi asalaata ixfadu salaata war salaada ilaaliya iyo wamaag wixii malakad ay milkiday aymaanuku midigyaalkiinna rawaahu ibnu maaja ayaa wariyey laba kun lix boqol sagaashan iyo toddoba wa rawaahu abu daawuudna waa wariyey shan kun boqol konton iyo lix can caliy bni abi daalib uu ka wariyey radia allahu canhu qaala cali wuxuu yidhi kaana aakhiru kalaami rasuulillaah rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam hadalkiisa kii ugu dembeeyey wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam asalaata asalaata war uga fii maa kii malakad ay milkiday aymaanuku midigyaalkiinna waxyaalahan gacantiinnu milkiday rabbi uga baqa wاlxadiiثu صaxaaxa waxaa saxiix yeelay alalbaaniyu fi lirwaaءi اlkhaliil inahu shaaniye la min alfadaaxati fadeexadda waxaa ka mid ah bimakaanin meel weynna uga jirta fadeexadda an taqluda inay adadkaato dibaacu qowmin dad dabeecadahood oo wa tafsuda ay fasaado akhlaaquhum dhaqamadooda wal ay fasaado hum ayaga yunsabuuna loo nisbaynaa ila alislaami islaamnimo laleeyahay muslimiin weeye wal xaal ay fasaado qad calimuu ay og yihiin anna min usuuli lislaam islaamka usuushiisa inay ka mid tahay taxsiin alkhuluq in akhlaaqda iyo dhaqanka la wanaajiyo kamaa mara sidiina soo maray waxyaalaha fadeexadda ah muslimiinta ceebta ku ah fadeexadda meel weyn uga jira waxaa ka mid ah in dabeecaddii ay adadkaato dadkii muslimiinta sheeganayay ay dad noqdaan qallafsan gaangastarro aad muddo dabeecad adag akhlaaqdu luntay aflagaadadu sayid ka tahay booskii tasbiixida aflagaado iyo cay ay ugu jirto dad oo waxa weeyaan nuucaas inay noqdaan ayagoo weliba muslim loo nisbayna oo laleeyahay muslimiintii ayagoo og dhaqan wanaaggu inuu ka mid yahay usuusha islaamka waa arin laga murgo oo aad u xumaan badan dadkaasuna waxay magaxuma u soo jiidayaan diinkoodii ayagoon is ogayn waxaa ceebayna diintii waa ayaga sababtoo ah markay arkaan ummadaha kale oo aan muslimka ahayn waxay leeyihiin islaamku sidaasuu qabaa maxaa yeele hebeloo islaam aan sidaas sameeyey marka xumaantii waxaa islaamka ceebta iyo fadeexadda u soo jiidaa waa dadka muslimiinta sheegana cadowgoodiiba ayaga uga daran cadowgii islaamka ayaga uga daran inahu shaaniya la min alfadaaxa alfadaaxatu ashanaaca xumaantaa laydha fadaaxada inahu shaaniya la min alfadaaxati xumaanta iyo fadeexadda bimakaanin meel waxaa uga sugan weyn an taqluda inay ad adkaato dibaacu qowmin dad dabeecadood wa tafsuda ay fasaado akhlaaqhum dhaqamadoodii walxaalna ay fasaado hum ayaga yunsabuuna loo nisbaynaa ila alislaami islaamka loo nisbaynaa walxaal ay fasaado qad calimu ay ogaadeen anna min usuuli lislaam diinka islaamka usuushiisa inay ka mid tahay taxsiin alkhuluq dhaqanka in la wanaajiyo kamaa mara sidiina soo maray waynaka adiga axwaala kaiirin in badan xaaladahood oo minhum muslimiinta ka mida fii mucaamalaatihim mucaamalaadkooda markay wax kala gadanaan markay wax kala kiraysayeen markay kala guursadaan marka ay isfurayaan marka ay haddaad mucaamalaadkooda daalacato iyo wa akhlaaqin dhaqamadooda la ya'khudu lcajabu yaabku wuxuu qabanaa minka xaggaaga maahadow makaanu qabashadiisa yaabaa adiga dhan kaa soo hara markaad fiirido dad muslim sheeganaa qaabka dhaqankood uu yahay shirkadahoodu say yihiin qaabka hadha waa iskhilaafeen hebelaa kiciyey shirkadii hebelaa la degay hebelaa qiyaamay hebelaa dhacay waxa weeyaan qaabkooda dhan markaad fiirido waxaas leedahay war banu aadan la garay dad cawaanho diinlaawayaal ah waa la fahmi kara inay sidaa noqdaan laakiin dad islaam u nasab sheegana inay sidaa noqdaan wax la fahmi kara maaha wax la fahmi karo maaha yaab unbaa kaa soo haraya markaad aragto wainaka adiga idaa daalacta markaad daalacagto axwaala kaiirin in badan xaaladahooda minhu muslimiintaas ka mida ah fii mucaamalaati mucaamalaadkooda markay wax kala galaan kala kiraysi isguursiga wa akhlaaqin iyo dhaqamadooda la yaaqudulcajabu yaabaa ku qabana minka xaggaaga ma akhadahu makaanu qabashadiisa liannahu shaaniya yabluquka waxaa ku soo gaaraa min khabarin dadkaas muslimiinta warkooda waxaa kaa soo gaaraa maa shay yu'dii dhiba samcaka maqalkaaga oo dhegtuba markay maqasho xanuun kugu qabta fa kayfa xaalku see noqon low adlacaka low alle hadduu ku ogaysii lahaa tacaalaa ilaa waa sarreeyaahe calaa makhbarihim xogtooda wa xaqiiqati kaydi bacdihim iyo gobol ka mida makriga uu u samaynaa libacdin gobolka kale haddaad taas ogaa lahayd maxaad u malay lahayd makriga ay isku samaynayaan iyo xasadka iyo mid walbaaba midka kale inuu doonaa dhulka la jaro mid walba midka kale ganacsigiisa baabi'iyo mid walba midka kale siyaasadiisa baabi'iyo mid walba midka kale magaciisa dilo waxa ay makri isku maleegayaan mid walba mid kale suuqa ka saaro hataa taas daalaca lehda daxaad u malayleh waxa makri ay hoos ka wadaan waa ka sii daranta fa kayfa xaalku see noqon low atlacaka allahu allah hadduu ka ogeysi ilaah tacaala ilaa waa sarreeyaahe calaa makhbarin xogtooda makhbaradu waa cilmigooda hoose iyo wa xaqiiqati kaydi bacdin gobol ka mida makriga uu samaynaa libacdin gobolka kale xaqiiqadeeda haddaad ogaato fa kam imisaa tasmacu ka maqlaydaa minhu muslimiinta min fuxshin xumaan fuxshigaasoo fil qowli hadalka aday markay wada hadlayaan aflagaadada iyo cayda iyo waxa ka dhacaya imisaad maqlaydaa wa kam innisaa taraa ku arkaydaa fii mucaamalaatihim mucaamalaadkooda markay wax kala gadanayaan kala kiraysanayaan shirkoobaan oo min qishin khiyaano ah fii wadaxi nahaari maalinka cad ay isqiyaanayaan maalinka cad ay isqiyaanayaan isdhacayaan fa kam innisaa tasmacu ka maqlaydaa minhu muslimiinta min fuqshin xumaan fuqshigaasoo fil qowli hadalka ahaaday saas weeye saasaa hooyadaa saasa abbaa saasa labadii ku dhashaa saase waxa afkooda ka dhacaya waxaa is leedaha amaan dhagxaan naara cirkaa looga soo daadiya war wuxuu shar badana ma shayaadiin meel layskugu keenaya banu aadan sidaan uma hadlee ma shaydaan oo jinniya am insi loo ekaysiyaa islaada waxa ka dhacaya afkooda suuqyada iyo dariiqa markaad marayso ma isdhihi kartid waxaana dad caadiya banu aadan ah iska daa muslim waxa ka dhacaya xuma fakan badana tasmacu intaad ka maqasho minhum dadkaas muslimiintaa min fuxshin xumaan fuxshigaasoo filqowli hadalka ahbay muustiqa isla gariiraya wasaqda aflagaadada wa kan badanaa taraa intaad ku arkaydo fii mucaamalaatihim mucaamalaadkooda oo min qishin khiyaana ah fii wadaxi naari maalinka cad ay iskhiyaanayaan wa kam imisaa tajidu ka helaydaa fiihim dhexdooda muslimiinta min taxqiirin liidid lilkhadami dadka adeegayaalka ama shaqaalaha la liidayo oo la xaqirayo oo aan la qiimaynayn wa ka min tarafucin iskala weynaansho badana in imisaad ku arkayda wa min tarafucin iskala weynaansho can mujaalaasati man qof in lala fadhiistada ay iskala weyn yihiin laa yajmacuhum uusan kulminayn ayaga iyo bihim dadkaas maslaxatun dunyawiya maslaxo adduun haddaysan dan adduun markaas isku keenin in badan oo waxa weye dan inay la fadhiistaanba waa iskala weyn wa min tarafucin iskala weynaansho imisaad ku arkaydaa can mujaalaasati man qof in lala fadhiista iskala weyn yihiin laa yajmacuhum kuwaas isla weyn bihi dadkaas aysan la kulmin maslaxatun dunyawiyatun maslaxo adduunyo wa kamimisaa taraa ku arkaydaa fiihi muslimiinta min tadaaburin isku dabajeedin macnaha waa dad aan is-islaamayn oo kala caraysan oo cuqdad kala qaba oo dhabarka isku jeedinaya oo salaamta isla ag maraya imisaad ku arkaydaa wa kan badanaa taraa intaad ku arkayda fiihi muslimiinta min tadaaburin isku dabajeedin xataa intii innahu shaaniye laa yakaadu ku sigamaa yajtamicu inay kulmaan alyowma maanta rajulaani laba nin calaa sharikatin shirko ay ku kulmaan maa shirkad un shirkadaha ka mid ah oo min mataacin alaab ah raqiisin raqiisa ah. shirkadu dhaqaalo kastay leedahay waa wax raqiisa qiimo ma leh xayla janno maahan ma ahan aakhiro waa wax yaroon macno weyn lahayn wey badana intay maanta ku kulmayaan oo haddana maxaa ka dambaynaya wuxuu yidhi xataa intii innaw laa yakaadu kuma sigtaan yajtamicu lyowma maanta inay ku kulmaan rajulaani laba nin macnaha laba qof nin iyo dumar ba ahaadeene calaa sharikatin shirko maa shirkad midbay rabtaa ha oo min mataacin alaab a raqiisin oo min mataaci dunya alaabahaas adduun ka mid ah ilaa yakhrujaani waxay soo baxayaan muddo gaaban kadib mukhtalifayn xalayin kuwa iskhilaafsan ayagoo kala jabay oo waa shirkadaas waa kala jabtay hebel waa ka baxa hebela ku kacay iyadna waa burburtay ayagoo iskhilaafsanay soo baxaya mukhtalifayna xaalayan kuwa iskhilaafsan mutahaajirayna xaalayan kuwo kala hijroona waa kala jabeenoo laba magacay la baxeenoo waa kala go'eeno isma salaamaana laleey kullu mid kastoo minhuma leedooda ka mida yelmasu wuxuu ceebaynaa alaqra midka kale oo leey tuug uu ahayo waa idhacayo khaa'in buu ahayo waxxun buu ahayo midba midkii kaleo marka suuqa uu dicaayadda u haya kulun mid kastoo minunaa labadooda ka mida yelmasu waa caybayna alakara kan kale walaa yaraa u arki maa liaqiihi walaalkiis xaqan wax xaqa inuu ku leeyahay fii xifdi cirdihi sharaftiisa inuu ilaaliyo bilqaybi marka uu ka maqan yahay walaa yaraa ma uu u arkayo liaqiihi walaalkiis xaqan xaq u arki maa u aamini maa fii xifdi cirdihi sharaftiisa inuu ilaaliyo bilqaybi maqnaansho xaal sugan yahay maca ana aladii ayadoo shayga faraqa baynahumaa kala geeyey innamaa wax kalimaan huwa almushaaxatu waa inay xoogaa ku doodeen mushaaxadu waa tanaasuca iyo doodda maca ana aladii shayga faraqa kala geeyey kuma kala tegin iimaan iyo gaalnimo oo diinma kala geyin waxaa kala geeyey innamaa wax kale maahan huwa almushaaxatu waa dood iyo muran fii mataacin alaab lagu dooday raqiisin raqiis ah oo min ka mid a ah. dhaqaale adduun wey waxay ku kala tageen ee caqiide kuma kala tegin xoogaa dhaqaale adduun ah ayay isku si u arki waayeen wa adxaa wuxuu noqday min alcasiiri shay adag alyowma maanta wa adxaa wuxuu noqday min alcasiiri shay culus alyowma maanta an yejida taajiru ganacsaduhu inuu helo man ya'manuhu qofuu ku aamino calaa bidaacati badeecadiisa wayatma'inu uu ku xasilo ilayhi qofkaas wayakfiihi kana kaafiya ma'uunatahaa badeecadaas culayskeeda xataa iyadaba si uu iskaga aado ilaa beytii gurigiisa murtaax albaal asagoo qalbigiisu faraxsan yahay qariiraal cayni ilqabowsan waxa weeye maanta ninka taajirkaa ee muslimiinta horata qofku iskaga dhiibaa berihiisu iska qabsaa la xisaabtamima dabagelima welwel ma qabo waa huba inuusan qiyaanayn wakhti xisaab la gaaraa xisaab jiro shaki kuma jiro cabsiyu kuma jirto ismale amuu ku dhaca ama ku khiyaana wuxuu leeya diinkiisa iga celinaya diin uu hodhey ninku gaalmaa ninku sa i khiyaana marka walwal iyo walbaharlaan markaasuu darigiisa iska qabsaa asagoo kaannahu inuu gacantiisa xoolihiisu ku hayo lamida maya maanta taas lama helayo hadduuba u dhiibo walbahaar iyo walwal goormuu ku dhici doonaa maxaa soo yeeri doona xisaab waxa weeyaan la daba soco shilinba shilin daba dhig waxa weeyaan waa inuu awood culus dul dhigaa qofka uu wixiisa u dhiibo haddii kaleeto ha sheegin daqiiqada kadib waa la kaca markaasuu wuxuu yidhi wa adxaa waxaa ahaaday min alcasiiri shay culus waxaa noqday alyowma maanta an yajida taajiru qofkii ganacsataha inuu helo man qof ya'manuhu uu ku aamino calaa bidaacati badeecadiisa wayadma'inu ilayhi uu ku xasilo wayakfiihi uga filnaadoo ka kaafiya ma'uunatahaa culayskeeda xataa yadhaba si uu iskaga aado ilaa beyti gurigiisa murtaax albaali xaalu yahay mid qalbigiisu faraxsan yahoo raaxaysana qariira alcayni il bal taquumu waxaa istaagayda hadduuba qof xoolihiisa u dhiibo baynahu ganacsataha oo taajirka xoolaha leh iyo wa bayna shariiki qofka shirkada la'a muxaasabatun isxisaabin shadiidatun adag wa muraaqabatun isla socosho daqiiqatun oo aad u xeel dheer waa inuu kula socdaa muxaasabo adag waa inuu ku hayaa iyo la socosho iyo muraaqabo aad u adag haddii kaleeto shaqadii waa dayaca ama waa khiyaana kii shaqo loo diro haddana waa in la muraaqabeeyo qof dabagal ku sameeya loo dira bal shaqadii siduu u wado ma ka hurday ma ka danaystay ma dayacay waxa wey maxaa yeele diin oo dhab a ah male qofki waa wax iska magaca diintiisu waa wax iska magaca ismale shaqadan haddaad dayacdo waa lagu ciqaaba aakhiro ismale haddaad xaddo waa lagu ciqaaba waxa diinta waa wax iska afka oo aan qalbi jirin oo weynayn marka waa inuu iska dhiciya marka asagu la xisaabtamo muraaqabeeyo soo kormeero hadba shaqadii bal siduu u wado bal taquumu waxaa istaagayda baynahu taajirka iyo wa bayna shariiki kan shirkada la'a ah, muxaasabatun isxisaabin shadiidatun adag wa muraaqabatun isla socosho iyo dabagal daqiiqatun aad u xeel dheer uma ayadoo intaasu jirto oo xisaab iyo muraaqabo iyo dabagal uu jiro uma maca daalika intaas iyaday jirto qad yakuunu inuu ahaadaha laarkaa hor dhaco qad yakuunu inuu dhacaa laarkaa baynahumaa dhexdooda min alqishi khiyaanada walkhidaaci isdhagridda maa shay tacuju ay la qayrido bihi maaga almaxaakimu hadha waxa weeyaan qaylo ay soo baxdo oo guddiyaa loo saaray meeshaas waa dood adag iyo khilaafa ka waa idhacay iyo madhicin iyo waxa weeyaan maxkamaduhu waxay la qayliyaan ama guddiyaa loo saara dhaca ayadoo intaas muxaasabo iyo dabagal lagu hayey Ah, haddana laleey waa lala kacay iyo lama aanan kicin waa been maa shay ayaa dhacaya tacuju ay la qaylido bii maaga almaxaakimu wamaa low maxaa keenay marka wax kale ma keenayo iimaankiya daciif ah xoolaha markuu arko isma celi karo marka ah, iimaankaa daciif ah qoluna waa fiqun marka mar alla markuu arko xoolihii iskama celi karo marka taasaa waxay keenaydaa balaayo lala qayliya inay dhacdo wamaa uma sugnaanin lahu maa tacuju bihi lmaxaakim waxaas maxaakiimtu la qaylinaydo min sababin wax sababoo keenay ma jiraan siwaa dacfi nafsi nafta daciifideeda maahan cinda wuruudi fitnati lmaal maalka fitnadiis markay soo aroorto aa naftu daciifta mar hadduu is yidhahda shilinka haddaad meesha ka siibto lagu arki ma hadduu is yidhahdo banu aadamku arki ma waa siiba inta uu isleeyahay ama waa lagugu xisaabina ama shaqadaadaad ku weynay ama waa iska ilaalina laakiin daqiiqadda uu is yidhahda cid ku arki karta male khalaas waa siiba naftiya daciif ah oo aan awood u lahayn inuu iska celiyo awood male uu iskaga celiyo nafti imanka daciifa ah. min sababin sabab male wamaa lahu uma sugnaanin shaygaas oo waxa wey lala qaybiyayo dhibaatada keenaya min sababin khiyaanadaas macnaha sabab kale male si waa dacfi nafsi nafta daciifideed macnaha iimaankeediyaa daciifay cinda wuruudi fitnati lmaal maalka markuu fidnadiisu ku soo aroorto oo uu siraa maalaa dagan isma celi karo qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi wa tuxibbuuna waxaad jeceshihiin wa tuxibbuuna waxaad jeceshihiin almaala maalka xuban jacayl jaman fara badan wa min jihatin ukhraa dhinac kale laa yakaadu rajulu ninku ku sigan maa yusawiju inuu u guuriyo kariimatow gabadhuu dhalay zamiilahu saaxiibkiis aw nadiimahu saaxiibkiis ilaa yaxdudu waxaa soo dirina baynahuma dhexdooda ashiqaaqu khilaaf bacda zamanin yasiirin muddo yar ka gabaal muran iyo qaylo iyo iskhilaafa haddana gabadhii ninkii ka dhex dhaca waa ummad ayada dham waxa wey iimaankii daciifay ayaa sharti iyo damac iyo sabar la'aana ka qaalibka wa min jihatin ukhraa dhanka kale laa yakaadu rajulu ninku ku siga maa yusawijju inuu u guuriyo kariimatow gabadhiisa zamiilow saaxiibkiis ow nadiimahu saaxiibkiis ilaa yaxdufu waxaa soo dirina baynahuma dhexdooda ashiqaaqu khilaaf bacda zaman yasiirin zaman yar ka gadaal uma yantaqilu wuxuu u guurayaa oo u gudbayaa daalika khilaafkii ilal usratayni labada qoys qoyskii gabadha iyo qoyskii wiilka wamaa faraqa ma kala geyn baynahumaa gabadhaas iyo wiilkaas ilaa dajaru caraga maahane iyo wacadamu sabri sabar la'aan calaa muraacaati xuquuqi alaakhariin dadka kale xuquuqdooda ilaalinta la ilaalina lagu sabro wiilku ma awoodo gabadhaas xaqiida ilaali inuu ku sabro gabadhu ma awoodo inay wiilkaas xaqiisa ilaali ku sabarto qof walba waxaanba ku jirin xaqa qofka kale iska dhaali laakiin maxaa ku jira cadkaaga gooso xaqaaga gooso marka ma dhacaydo marka xaqaaga gooso hadday mar aheed in dhaqan sii socdaa ma dhacaydo ma dhacaydo wamaa faraqa ma kala geyn baynahumaa wiilkaas iyo gabadhaas ilaa dajaro carada maahane iyo wacadamu sabrin sabar la'aanta calaa muraacaati xuquuqi اlaakhariina dad kale xuquuqdooda la ilaalinta la in lagu safro la waayey iyo wa shay oo min xubi nafsi naf jacayl ah walafarati sadbursi ah xoogaa waxaa ku jira qof walba naf jacayl sadbursi adiga waxa wayna wax gooso iyo wa shayun shay shaygoo min xubi nafsi naf jacayl ah iyo walafarati sadbursi walow camiluu dadku hadday ku dhaqmi lahaayeen muslimiinta jamiican dhammaantood xaalay yihiin bixadiiin waaxidin hal xadiis hadday ku dhaqmi lahaayeen xadiidkaasoo min axaadiii rasuulilaahi ka mida sala allahu calayh latajanabu waa ka fogaalahayeen hada shiqaaqa khilaafkaas wax alla waxa shirkadaha kaca iyo qoysaska burbura iyo waxa islacnada kulli waa la weylaha haddii halkan xadiis ay ku dhaqmaan alaa wa huwa xadiidkii qowli waa nabiga hadalkii uu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yu'minu ma rumayn oo muumin ma ahan axadukum qof idin ka mida xataa yuxibba ilaa uu la jeclaado liaqiihi walaalkiis maa yuxibu waxa uu la jeclay linafsi ilaa qofka uu la jeclaado walaalkiis wuuu naftiisa la jecel yahay mumin maaha mumin maaha iska iimaan daciifo afka baarkiisa wuuu sheeganaya laakiin hadduu qofku nafta naftiisa wuuu la jecel walaalkiis la jeclaado ee naftiisa iyaano lama jecla walaalkiis iyaanima in la caayo lama jecla naftiisa marka walaalkiis caayima in la dhaco naftiisa lama jecla walaalkiis dhicima in la yaso lama jecla walaalkiisa yasiuma dhammaan wuxuu naftiisa la rabay walaalkiis kula dhaqma markaasa waxaa soo baxayda ummad isjecel iskaraamaynayda istixgelinayda Ah, isixgelinayda waa middan aan rabnana in la beero arrinta dhamon doonaynaaba saasa waxay tahay annagu inta waxfahanno oo annagu diinkii dhaqan ka dhiganno annagu inaan noqonno dad diinkii macnihiisii ka muuqdo ah, dad diinkii dhaqankiisii ka muuqdo oo bulshada bedela ah, oo bulshada bedela laakiin annaguna inaan iska dhegaysanno ummaddana la mid noqonno taas waxa weeyaan cuquubo laga helaa waana dadka nabigu yidhi sala allahu calah wasalam waalqur'aanu xujatun laka aw calayk qur-aanku xujuu ku noqdaa qofku hadduusan dhaqan ka dhigan diinta oo wuxuu fahmo uusan isagu ku dhaqmin xujuu ku noqdaa laakiin hadduu inta fahmo oo ku dhaqmo dhaqankiisa dhaqo oo bedelo oo diin ku saleeyo ummadii gaarsiiyo xujaa hadhow qur u noqdaa qur-aanku u doodayuu noqdaa wahaada taqsiiru gaabintan alkhuluqiyu ee quluqa iyo dhaqanka loo nisbeeyey alladii dhaqankan taciishuhu lummatu ummaddu ay ku nooshahay maanta wahaaga taqsiiru gaabintan gaabintan alkhulqiyu ee dhaqanka loo nisbeeyey alladii gaabinta taciishu lummatu ummaddu ay ku nooshay ummadda alislaamiyatu islaamka loo nisbeeyey alyowma maanta ilaa maasha allah ummaddu eber ma wada ahan dad waxaa jira dhaqanka muslimku nool oo afraad ah oo waxa weeyaan sifaad fiican leh aa jira ilaa maasha allahu dad ilaahay doonay maahane rajaca wuxuu ula soo laabanaa dhaqanxumadaasu calaa diinihim ummadda diinkoodii bituhmati in la tuhmoo la yidhaahdo waxa weeyaan islaamkaa sidaas islaamkaa sharta islaamka dhibka ah, diintoodii tuhmo kula soo laabana maxaa yeelay annanaasa dadka kale oon muslimiinta ahayn yansibuuna waxay u nisbaynayaan tasarufaatihim maamuladooda iyo dhaqamadooda tasarufaatihim muslimiinta dhaqankooda waxay u nisbaynayaan ilal islaam waxay leeyihiin islaamkaa saas qof muslima dhaqankay ku arkaan ba islaamka u nisbaynayaan lianna annaasa dadka gaalada yansibuuna waa u nisbaynayaan tasarufaati muslimiinta dhaqanadooda ilalislaam islaamka ay u nisbaynayaan fa yusiicuuna muslimiintiia marka xumaynaa ilayhi diinkii min xayu laa yashcuruuna meelaysan ogeyn ismana oga oo ma moodaan inay islaamka iyagu diintii xumaynayaan dadkii muslimiinta marka diinkii ayagaa sumcadda ka dila ayagaa sharafta ka dila ayagaa xumaynaya ayagaa cadowga u nuglaynaya wallahu subxaana wa tacala aclam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد